alxamdu lilaah rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wa salama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii ku saabsanaa aadaabta aadaabu addaaris walmudaris waxaynu joognay mowduuca ku saabsan aadaabu daaris baynu ku jirnay khaas ahaan waxaynu joognay aadaabtiisa ku saabsan waxbarashada siduu cilmiga u baranaayo aadaabuhu fii nafsi wuxuu inugu ixaaleeyey mowduucii hore ku soo maray aadaabu almudaris waxna waa ku daray waa yahay wuxuu sheikhu yidhi raximah allah waida jaءa majlisa ustaadihi falam yajidhu intadara walaa yufawitu darsa hadduu yimaado macallimkiisu meesha uu fadhiyo meeshuu fadhiisan jiray oo falam yajidhu aanu ka helin intadara waa sugayaa walaa yufawitu darsahu darsigiisa ma tegsiinaayo oo markuu waayo iskama tegaayo oo hadduu iska tago waxaa dhici karta intuu sheikhu yimaado dersigii inuu dhigo halkaana darsigii uu isaga ka baaqdo yacnii isagu aanu dhigan inuu isagu dhigan waayona isaga isugu wacane waxay ahayd inuu sugo wuxuu tilmaamayaa sheikhu wakhtiga markaa uu yimaado meeshii uu sheikhu darsiga u fadhiisan jiray oo aanu ka helin waa inuu ku sugaa yacnii aadaabtu waxay noqonaysaa inuu ku sugo waxaana fiican inuu soo dadaalo oo isagu markaa hor ka yimaado oo markaa uu ka soo horreeyo mucallimka inuu ka soo horreeyo ayaa fiican marka hadduu arko iyo inaanu markaa joogin waa inaanu iska tegin waa inuu sugaa si aan darsigaasi uga tegin oo uga baaqan waayo fursaddaasi waxaa dhici karta inay seegto ayna dibna ugu soo noqon arday inuu ugu soo celiyana waxaa dhici karta inayna kaafinayn inaanu sidii ugu soo celin baa dhici karta ama isaga laftiisu inaanu sidii ugu dadaalin baa suuragal ah oo siduu u dhegaysanaayo sheekha uma dhagaysanayo ardayga ah laga sheeke inuu dhex geliyo yacni waxyaalo badan ba iska jiri kara wuxuu kaloo sheikhu yidhi raximah ullah wa idaa wajadahu naa'iman laa yasta'dinu calayh hadduu yimaado naa'iman xaalu hurdo hadduu yimaado hadduu u yimaado shiikhii naa'iman xaalu hurdo uu yimaado laa yastaadinu calayhi kama idan dalbaayo ma odhanaayo ma soo galaa bal yasbir waa sabrayaa xataa yastayqida ilaa uu ka baraarugaayo waa sabrayaa aw yansarifu ama waa geddoomayaa waa laabmayaa si ugu soo noqdo maruu soo jeedo walaxsanu sida wanaagga badan lihi alsabru waa sabirka waxay ka wanaagsan tahay inuu laabto u is idhaahdo ku soo noqo inuu sugo ayaa markaa fiican kama kaana asalafu yafcaluun siday ahaan jireen salafkuwa qaar sameeya ay ahaan jireen waay u sugi jireen waaynay u laami jirin oo u tegi jirin wuxuu sheikhu inoo tilmaamaya raximahullah sheikhiyo horde hadduu u yimaado inaanu idan weydiisanayn ayuu tilmaamaya ee waa sugayaa xataa haddaan ballan ka dhaxayn inuu guriga ugu yimaado inuu ku garaaco albaabka haddaan ballan jirin ma fiicna waxaa fiican inuu sugo intuu u soo baxaayo sida cabdullaahi ibni cabbaas baa samayn jiray oo wuxuu samayn jiray inuu markaa saxaabada qaarkood uu cilmi doonaayo inuu ka qaato inuu gurigiisa hor iman jiray saxaabada qaarkood inuu gurigooda hor iman jiray dabeedna ma idan weydiisan jirin kumana garaaci jirin ee guriga hortiisa ayuu iska joogi jiray oo iska fadhiisan jiray wuxuu sugayaa markuu soo baxo siuu masaa'il u weydiiyo wakhtiyada qaarkood buu guryaha ansaarta qaarkood intuu saa ku sameeyey uu hortooda iska jiifsaday markuu soo baxay ayuunbuu wuxuu ku war helay cabdulaahi bnu cabbaas ibnu cami nabiy sala allahu aleyh wasalam oo guriga hortiisa jiifa halkiiba ku naxay markaasuu ku odhanayaa iyo bna cammi rasuuli sala allahu aleyh wasalam maxaa meesha ku keenay yacnii maad e, ii yeedhid anaa ku iman lahaayeen markaasuu maya waxaan doonayaa in marka aanan de ku dhibin wakhtiyada qaarkood zayd ibnu thaabit uu imanayey isagoo hurda markaas ma toosinayn waa sugayin markuu tooso ayuunbuu arkayey zayd ibnu thaabitna wuxuu ku akhrin jiray qur'aanka ayuu ku akhrin jiray qasas mutacadida laga soo wariyey cabdullahi bnu cabbaas oo noocaas ku saabsan waxaa asal ahaan laga qaatay walow annahum sabaruu xataa takhruja ilayhim lakaana khayran lahum hadday sabri lahaayeen ilaa aad u soo baxayso saasaa u wanaagsanaan lahay yani niman reer miyiga ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam intay guryihiisa hor yimaadaan bay ku odhan jireen yaa muxamed ukhruj ilayna tii baa aayadda lagu sheegay sida fiicnayd inayna saa ahayn inay sugaan goorta nebigu calayhi salaatu wasalaam u soo baxo inay saasi khayrku ugu jiro ayaa laynoogu tilmaamay waxaa la odhan karaa taasi waxay ku saabsan tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam ee dadka kale miyaa la haleeshin karaa jawaabtu waxay tahay culammadu maadaama ay nebiga calayhi salaatu wasalaam dhaxleen alcallaamat ibnu qayim wuxuu odhanayaa xadiidkan markuu sharxaayo alculamaa warasatu alambiyaa cilmiga siday uga dhaxleen bacdu xuquuqi alambiyaana waa dhaxleen xuquuqdii nebiyada wax ka midana waa dhaxleen oo xaqii ma wada yeelanayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam xaqiisii ma wada yeelanayaan laakiin wax ka mida xuquuqdiisii bay dhexlayaan sida nebiga calayhi salaatu wasalaam jacaylkiisu u ahaa diin rabbi loogu dhowaanayo ayaa culammada wanaagsanna ay noqonaysaa jacaylkoodu diin ilaahay loogu dhowaanayo sida nebiga calayhi salaatu wasalaam colaaddiisa lala colloobaa ay diin diinla'aan u ahayd ayaa culammada in lala colloobo ayaduna ah, diinla'aan u tahay haddii daatada cilmiga waxa lagula colloobaya ay tahay ee dhaqankay cilmiga kula dhaqmayaan dee laa shakka inay diin la'aan tahay shaki kuma sugna waayahay marka inuu sabro ilaa intuu ka baraarugayo ayaa fiican walaxsanu sabru kama kaana asalafu yafcaluun wayanbagii an yaqhtanima ataxsiila fii waqti alfaraaqi waalnashaati wa xaali alshabaabi wa quwati albadani wa nabaahati alkhaatir wa qilati alshawaaqil waxaa habboon an yakhtanima inuu ka faa'iidaysto attaxsiila ee qabashada uu cilmiga qabanaya xasilinayo ee mid xaasil u ah oo uu hayo uu ka yeelaayo fii waqti alfaraaqi wakhtiga firaaqada aanu mashquulka ahayn iyo wannashaadi wakhtiga firinfircoonida wa xaali shabaabi iyo wakhtiga dhallinyaronimada wa quwati albadani iyo wakhtiga shirkiisu xoogga badan yahay wa nabaahati alkhaatir iyo marka khaatirka iyo qalbigu wakhtiga uu baraarugsan yahay oo yacni waxa weeye uu si fiican wax u qabanayo wa qilati shawaaqil iyo waqtiga mashquulladu yar yihiin qabla cawaaridi albataalati wa irtifaaci almansila shaqola'aanta soo darinaysa horteed iyo wa irtifaaci almansila derajadu inay korrayso horteed yacnii intaan darajadiisuna kor noqon shaqola'aan iyo waxyaalo kalena ayna ku iman yani waxyaalo markaa faa'iido lahayn inuu iskaga mashquulaa intayna ku iman haddii waxyaalo marka aan faa'iido lahayn oo adduuniya iyo aakhiro aan anfacayn hadduu ku mashquulo waxay noqonaysaa bataala maatay sabahlal ka cabiri jireen ay ka sheegaan cumar ibnu khataab inuu yidhi waxaan nacayaa an araa axada minkum sabahlalan laa fii camali addunya walaa fii camali alaakhira midkeen inuu sabahlal yahay baan markaa aan nacaya karaahaysanaya aanu shaqo adduunya iyo shaqo aakhira midnaba ku jirin bataaladana noocaasay tahan filayaan hadda laakiin waxaa loo isticmaalaa casrigan shaqa la'aanta faqad qaala shaaficiyu shaaficiy waxau yidhi tafaqah qabla an tar'as wuxuu idhi fiqiga baro qabla an tar'as intaanad madax noqon ka hor fiqiga baro fa idaa ra'asta fala sabiila ila tafaquh haddaad madax noqoto maa laga yaabaa fatxaduna inay jirto kollay sida u dabdiyay waxay u eg tahay fatxaynu ka dhigan laakiin ra'usa ayaa markaa waaw in la saaray ahayd marka ay dammada tahay ra'usa yacni saara ra'san maa laga yaabaa ra'sana in la mid tahay fa idaa ra'asta saynoo qoran min akhrina haddaad markaa madax noqoto falaa sabiila ila tafaquh wadda ma jirto ila tafaquhi fiqhi barasho waddo loo maraa ma jirayso yacni waxay noqonaysaa waa fursad kaa tagtay wuxuu tilmaamayaa sheikhu raximahullah in awqaadda firaaqada in aada looga faa'iidaysto iyo dhallinyaronimada iyo firfircoonida cilmigu inta waxa weeye la dhalin yar yahay fursad fara badan baa jirta nashaadkiisi iyo firfircoonidiisii baa badan mashquulladiisii yar xilal ma hayo reer iyo carruuro iyo wax ka yacani wax ka sugayaana ma jiraan manaasib iyo jagooyin ma hayo wax barashu u diyaar yahay maskaxdiisa iyo fahmadiisa iyona waa daray waa cusub tahay waa damaanata marka xaaladda caynkaase uu firaaqada hayo ee firfircoonidii jirto ee dhallinyarnimadii jirto ee nashaadkiiyo ay xooggii jiro ee firaaqadii jirto waa in laga faa'iidaystaa waayo waa fursa saciida waa fursad qaali ah marka fursadda caynkaasa waa inaan la dayicin ee laga faa'iidaystaa ahlucilmiguna waxay odhan jireen cilmiga wuxuu ku sii fiican yahay wakhtigaa hore ee firaaqada iyo nashaadkii iyo dhallinyarnimada yacni sharkha shabaab wakhtiga lagu sugan yahay waa zamanka cilmiga ugu sii fiican taa macnaheedu maaha hadduu weynaado inuu daynaayo laakiin waxaa laga tilmaamayaa wakhtigaasi inuu ka xag jiro oo aad iyo aad uga duwan yahay wakhtiyada kale wakhtiga firaaqada uu haysto qofka haddaanu ka faa'iidaysanna waa isku cilkaambeeya maa madaa faata walmu'ammalu ghaybun walaka asaacatu alatii anta fiiha wixii tegey tage waxa soo socdaana waa hayb oo kama warqabtid si ay noqon doonaan iyo inaad gaari doonto walaka asaacatu alatii anta fiiha waxaa kuu sugnaatay saacaddaad ku dhex suganta wixii hore inaad u calaacasho aa low yo layta isticmaashaa waxba ka anfici mayso ya alla fursadda haddaan ka faa'iidaystiiyo haddaan sidaa yeeli lahay waxaa la yidhahdaa tiiraanyada wakhti tegay laga tiiraanyoonayaa waa lumin wakhti cusub la luminayo waayo wakhtigaa hore ma soo noqonaayo wakhtigan dambena nadaamada wakhtigii hore kugu dhaafaya marka lumin wakhti dambe ayay markaa noqonaysa marka in laga faa'iidaysto fursadda weeyaan fa idaa faraqta fansab haddii waxa weeye aad faaruqdo aad firaaqo hesho bimacnaa ku daal wax ku anfacaya iyo cibaado kale ku daal marka markastaad cibaado ka faaruqdo cibaado kale ku daal cibaado kale ku daal marka cilmigana waa cibaadadu ka mid yahay cibaadada ayuu ka mid yahay mashquulku dee cilmigii qofku ma awoodaayo markuu mashquulsan yahay almashquulu laa yushqal qof mashquulsan lama mashquuliyo lama mashquuliyo saas aawadeed mashquulku waa ka teedaya qofkii haddana aalaad cusub baa jiraoo dee aad dadkii u mashquuliyaa jira oo qalabadan hadda cusub ee soo kordhay marka waxa weeye internadada iyo waxa lagu isticmaalayo iyo tawaasulka aad yo aad bay dadkii wakhtiga uga mashquuliyeen fasaad fara badanna waa sababeen wakhti badanna waa dayaceen waayahay wakhtiga caafimaadka in laga faa'iidaysto inta aanu qofku awoodi kari waayin aad iyo aad bay muhim u tahay inuu cilmigii ka faa'iidaysto wa kadalika intaanu xilal iyo mas-uuliyaad iyo wax kale aanu qaban Eh, hadduu mas-uuliyad qabto ama markaa waxa weeye mashquul u noqdo ama waxa weeye reero iyo de caruuro iyo ay eh, sugayaan dee eh, xaaladda noocaasa waxyaalo badan oo cilmigii ka mashquulinaya markaana yaalla marka furaska in laga faa'iidaysta aad iyo aad bay muhim u tahay xataa dee dakaaga iyo fitnada iyo fiiradu way daciifaysaa marka uu qofku da' noqdo haddii aanu marka kobcin oo marka hore miduu dhisay aanay ahayn xataa dee lowshiyaha iyo waxaasi way iska fara badanayaan marka wakhtiga waxa weeye qofku maskaxdiisi aad ay u shaqaynayso fiiradiisa iyo fahmadiisa aad marka ay u fiican tahay inuu ka faa'iidaysto weya wuxuu kaloo inoo sheegay masale ku saabsan inta aan qofku aanu xil qaban inuu dee fiqigii axkaamtii iyo cilmiga barto tafaqah qabla an tar'as sida shaafici markaa uu yidhi intaanaad madax noqon wax baro oo fiqiga baro haddaad madax noqoto o aada ra'iis noqoto ama qaadi noqoto eh, waxba baran maysi aan cilmi dambe markaa ma baranaysi hadalkan waxaa u asalaa hadalka cumar laga soo wariyey ee ka sugnaaday bukhaarina saxiixiisa ku soo wariyey isagoo mucallaqa eh, khayrkiina ay xidhiidhiyeen addaarimi fi sunan iyo abu khaysama fi ay ku xidhiidhiyeen xaafid ibnu xajarna u odhanaya isnaadkiisu waa saxiix daarimi dabcadaha qaar waxaa lagu daabacay musnad daarimi qaarna waxaa lagu daabacay sunan daarimi waxaana labada saxan sunan in la yidhahdo oo sidii markaa abwaabta fiqigoo kale ayuu u baabaysan yihi waa kitaab mubawab ah ee kitaab musnada ma ah marka sawaabku wuxuu yahay sunan inuu yahay weeye sunan daarimi waayahay cumar bnu khaaab wuxuu hi tafaqahuu qabla an tusawaduu waxaa kaloo loo dabdiyaa qabla an tasuuduu tafaqahuu cumar baa odhanaya fiqiga barta qabla an tusawaduu intaan saade iyo madax laydinka dhigin cilmiga barta qabla an tasuuduuna waa intaydaan sayidyaal noqon aydan madax noqon ee ay yaryar tihiin cilmiga barta yacnii qofka hadduu weynaado oo uu cilmi la'aan iyo jahli ku weynaado marka dambe waxaaba dhici karta inuu waxbarto inuu ka xishoonayo ama dad ka yareyn inuu ka qaato inuu xoogaa ka xishoonayo ayaa dhici karta calaa kulli xaal macnaheedu ma aha cilmi la baran maayo ama yaan la baranayn haddii markaa la weynaado oo mafhuum mukhaalafa leh laakiin waxaa laga tilmaamaya wakhtigaasaa ugu sii fiican baa looga jeedaa ee mar walba in cilmiga la barto waa loo baahan yahay mar walbana la korsado ilaa goormay ku fiican tahay a'immada qaar la weydiiyey cilmiga markaa in la barto wuxuu ku jawaabeen intay ku fiican tahay inuu noolaadaba inuu cilmiga bartana waa ku fiicantah imaam axmed baa lagu yidhi ilaa goormaad cilmiga doonaysaa dabeedna wuxuuhi ila laxdi ilaa luxudka lay dhigayo qabriga la dhigayo waxaa la soo wariyaa a'immada qaarkood maalintii ay geeriyoonayeen sakaraadkoodii inay doonayeen axaadiistan ee qur-aan qaarkoodna maalintay dhimanayeen inay wax xafideen alimaam ibnu maalik waxaa la soo naqliyaa abyaad shawaahid ah oo sideeda ah inuu qaybay fii yowmi mowtih maalintuu dhimanayo shawaahidda carabiyada sideed bayd oo ka mid ah inuu qaybay yowma mowtihi maalintuu dhimanayo imaam min a'immati alxadiis baa isagoo sakaraadaya xadiis la sheegay deedna wuxuu uhi qalinka ii dhiiba markaasaa ma wakhtigan baad wax qoraysaa markaasuu wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa xarafkan ku liibaani lahaa weli inaanan qorin ya waxay doonayeen iyagoo sakaraadaya xataa cilmiga inay qoraan yaxya bnu maciin inuu ahaa baan u malaynayaa baa sakaraadkii la yidhi maxaad doonaysaa maada tashtahi markaasuu beytun khaali wa sanadun caali guri cidla ah iyo sanad caaliyaan isla rabaa hadda sakaraadkiiba haya sakaraadkii ayaa haya wuxuu ihi sheikhu raximah ullah wayactani bitasxiixi darsihi aladii yaxfaduhu tasxiixan mutqanan wayukariruhu maraat wayactani wuxuu ku dadaalayaa bitasxiixi darsi darsigiisa inuu saxo ayuu ku dadaalayaa oo saxgareeyo aladii kaasoo yaxfaduhu uu xafidaayo tasxiixan sixid mutqanan la sugay oo la itqaaniyey bimacnaa lagu fara yaraystay oo si la hubo loo sugay yacnii si yani aada loo sugay saxnimadiis wax laga shashakisan yahay waa inaan lagu qaybin ama maalamale inay saa taa laga yaaba iskaga qaybsadaan siduu ku qaybaya waa inay noqotaa sixiddeeda waa inuu hubaa si aanu laxni u qaybin wa yukariruhu waa ku celcelinayaa maraatin marar kala duwan buu ku celcelinayaa marar yacni markaa mutacadida ayuu ku celcelinaya liyarsakha rusuukhan muta'akkidan wuxuu ugu celcelinayaa liyarsakha si uu ugu sugnaado rusuukhan sugnaansho mutaakidan adag uma yuraaciihi intaa dabadeedna waa ilaalinayaa yactani bay ku cadfan tahay yeyukariruyo uma yuraaciihi dabeedna waa ilaalinayaa bixaysu si oo laa yazaalu aanu ka baxayna ahaanayo maxfuudan miduu xafidsan yahay jayidan si wanaagsan u qaybsan yahay walyudaakir bimaxfuudaati walyudaakir yacni ha raajico mudaakaradu waa inuu markaa raajico oo marba markaa uu isla xasuusto oo yacni inaanu ilaawin u doonayo bimaxfuudaatii wuxuu xafidsan yahay marba ha raajaco walyudim alfikra fiiha ha joogteeyo ha daa'imo fekerka uu ka fekeraayo sheikhu waxau tilmaamaya raximahullah inuu darsigiisa ilaalinaayo uu markaa marba qaybaayo ardaygu inuu markaa darsigu qaybaayo inuu ilaalinayo oo ku dadaalayo oo marka uu qaybayana inuu saxayo waxaa laga taxadirayaa laxni in la qaybo marka dee waa inuu hubsadaa meesha ishkaal gelisana uu yacni markaa saxaa inay sawaab tahay iyo inay khata tahay si uga aamin noqdo inuu khata qaybo wuxuuna ka saxayaa ama sheikh dee mutqina ama tabacaad la itqaaniyo culamo mutamakiniine ay markaa taabiceen ashyaada qaarkood uu ka shakiyana wuxuu raajacayaa shuruuxda iyo markaysaga siday xuruf ugu dabdiyeen cali mutqina hadduu u saxo u dabdiyana waa kifaaya waxaa laga taxadirayaa un laxni inuu qaybo taasaa laga taxadiraya wuxuu ku celcelinayaa marar buu ku celcelinayaa takraarka inuu badiyaa fiican bay yidhahdeen oo marar fara badan uu ku celiyo a'immada qaarkood waxaa la soo naqliyaa boqol goor inay ku celin jireen darsiga ay qaybayaan boqol goor inay ku celin jireen bacdi waxaa laga soo naqliyaa toddobaatan goor bacdi waxaa laga soo naqriyaa konton goor qaar kale waxaa laga sheego xifdiga aad ugu dadaala inay intaa in ka badan ku celcelin jireen qolyaha shanaaqidada aad wax u qayba war hariibaa laga sheegaa oo ku saabsan waxa la qaybaayo in lagu celinaayo saddex boqol goor alaamia mara maalin labaadka darsiga la qaybayna saddex boqoloo goor baa lagu celinayaa kii shalay la qaybay laga baxay boqol iyo konton goor baa lagu celinaya kasaa dambe darsigiisa jooga saddex boqolee goor baa lagu celinayaa kii shalay kala badh saddexdii boqol boqol iyo konton kii doraad boqol iyo kontonkii kala badh shan iyo toddobaatan shan iyo toddobaatan goor baa lagu celinaya nisbada maxfuudka la qaybayay marka hore yaraynayaan ma fara badinayaan dadka qaar waxay doonayaan wax badan inay qaybaan maalintii laakiin waxaa la door bidaa nisbada la xafidaayo si loo itqaaniyo in la yareeyo tacliim mutacallimku wuxuu qorayaa khud xarfan waqul alfan hal xaraf qaado laakiin kun goor dheh markuu ardaygu horujeed yahay nisbada maxfuudka in loo yareeyo wey takraarkana la badiyo khud xarfan waqul alfan xaraf qaado kun goorna dheh kolley ashyaada xifdiga laga sheegaa waa shiyaadaas waa mujarad dikri markaysaga sida la sheegaan sheegaya dadka qaarkood waxay sheegaan maskaxdu waxay u qaybsantaa bay yidhahdeen laba khan khan waa sarreeyaa khanna waa hooseeyaa khankan maskaxdee sare wax yar buu qaadaa waxaanu haynayaa muddo yar khanka maskaxdee hoose wax badan buu qaadaa wakhti badan baanu haynayaa shayga markaad qaybto hadda kugu cusub yahay han kansaruu ku jiraa wakhti kooban buu haynayna waxaa loo baahan yahay khanka hoose sidii loo gelin lahaa khankaa hoose wax badan buu qaadayaa zaman badanna waa haynaya waxay door bideen marka la doonaayo in wax la qaybo waa in markaa wakhtiyo kala duwan baa qaybistaa la samaynaya hal wakhti maaha daad mar keliya intaad dul fadhiisato markaysaa gelinka hore dhan ku celceliso celceliso celceliso adigoo barlaatiya ka kacdo mar keliyun baad qaybtay laakiin markaad salaadda qaybto aad ka tagto siddeed saac dabadeed haddana qaybto aad ka tagto haddana waxa afar iyo labaatankii saacadood aan dhammaan dabayaaqadeeda aad qaybto waxaad qaybtay saddex waqti oo afar iyo labaatan saacadood oo kala tagan ah yacnii u qaybsan saddexdaas shayga noocaasi wuxuu gelayaa bay yidhaahdeen khanka hoose maskaxda horena u ilaawi maayo waa in labada hore siddeed saacadood udhexaysaa ta dambana ka sii dambaysaa sideed kale ama wax la mida ama subaxa subixiisoo kale haddana lagu celiya marka saa la sameeyo waxay yidhahaan xifdigaasi waa adkaanaya walow takraarku yaanu cadadkaa badanee boqolaalkaaba ahaan wakhtiga qofku wax qaybayana waa inay tahay wakhti u nashaadsan yahay aanu daallanayn ama luloonayn ee uu firifircoon yahay isagoo lulanaya ama caajisa maskaxda waxba qaban mayso isagun baa ku daalaya ya ama isagoo mutcabo daallan buu yimi markaasuu darsigii dul fadhiistay si u qaybo waqtigaa waxba qaybi maaha saxdu waxay tahay inuu nasto uu yaro seexdo marka uu soo kaco isagoo nashaadsan uu qaybo ya kollay culammadii hore tikraarka aad bay u badin jireen alimaam nawowi baa mas'ale lagu qabsadaa layidhi ku taallaa wasiidka markaasuu yidhi manaa wasiid way qabsanaya lix boqol oo goor baan ku celceliyey sitamia marra lix boqol oo goor kadib waa ilaalinayaa ma dayacaayo maaha waad qaybtay dabeedna faraha ka qaada wuxuu u baahan yahay muraajaco iyo ilaalin muddadiiba markaa la raajaco wiigga wixii lasoo qaybay wiigga akhirkiisa waa in la wada raajacaa oo maalin loo yeelaa muraajacada wixii lasoo qaybay wey gaas wa kadalika ashyaada kale la qaybayna waa in wakhtiyo lagu soo celiyaa ay jirtaan wakhtiyo lagu soo celiyaa inay jirtaan ashyaada qaarkood culammadu aad bay u joogtayn jireenba iminka qolyaha marka waxa weeyaan culammada qur'aanka iyo ku alqaanlihi shaatibiyada waxa weeye si joogtay ugu celceliyeen si joogtay ugu celceliyeen marka asal waxaa tacaahadu lqur'aana falahuwa ashaddu tafasiyan min alibili fii cuquuliha xadiiska nabiga sala allahu aleyh wasalam marka muraajacadiiyo ilaalintii baa ka howl badan qaybista marka hore la qaybayo walyudaakir bimaxfuudaatihi wuxuu xafidsanyah o dhan ha raajico muraajaca waxay u taallaa wixii wiigga la qaybay muraajacana waxay u taallaa maxfuudaadka kale ayay u taallaa wixii kale u dhan wakhtiyo uu soo raajaco waa inuu yeeshaa ama bishiiba mar ama wax la mida wayanbagii an yabda'a min duruusihi wa fi alxifdi waltakraari waalmutaalacati bilahami falaham waxaa habboon an yabda'a inuu ku bilaabo min duruusihi duruustiisa yacni uu waxbaranaayo wa filxifdi iyo qaybista iyo watakraari ku celcelinta iyo walmutaalacati taalacashada mid walba bilahami ka muhimada badan waa inuu ku bilaabaa falahami dabeedna ka muhimmadda badanee ku soo xiga waa inuu ku xigsiiyaa yacni umuuruhu siday u kala muhiimsan yihiin waa inuu u kala xaq siiyaa u kala horraysiiyaa alawal falawal yani siday u kala horreeyaan waa inugu dadaala halka faa'iido sheikha shaarixu wuxuu sheegay mudaakaradu waxay u qaybsantaa mudaakaro maca alnafsi iyo mudaakara maca alkhayr marna naftiisuu mudaakarada la samaynayaa marna cid kale ayuu la samaynaya ay wada daakirayaan ya hadda subciska la isticmaalaa waa nooc mudaakara maca alkhayr waa mudaakaro cid kale la samaynayo wii yani noocaasoo keli mudaakaro maca nafsina waa jirtaa oo qofku naftiisa inuu la raajaco oo isagu marka waxa weeye uu ku celceliyo oo marka waxa akhriyo yacni saas weeye ka labada noocba waa jiraan labada mudaakaro waa jiraan kaana yudaarisuhu lqur'aan inkastoo qaabkeenna subciska inuu isticmaalo mudaarasadaasi aynay ahayn oo sida sunnadu ay markaa ku soo aroortay qaabkaa xoogaa ka duwantay oo ruux waliba akhrinaayo dhammaan yacni u akhrinayo aanu wax ka boodin waayahay kaana yudaarisuhu lqur'aan bisha ramadaan hadday soo gasho nebiga calayhi salaatu wasalaam jibriil ayaa qur'aanka mudaarase la samayn jiray markaa taasna saas weeye duruusta markuu dhiganaayo iyo markuu qaybaayo iyo markuu ku celcelinaayo iyo markuu taalacanayaba siday u kala muhiimsan yihin waa inuu kala hormariya oo siday u kala muhiimsan yihin waa in loogu dadaalaa alham falham waanu inoo sheegi doonaa siday u kala muhiimadda badan yihiin oo awalu maa yabtadi'u ayuu inoo keenaya marka ka qaacid ahaan waxaad u qaadataa si ay u kala muhiimsan yihiin in loo kala hormarinayo hadday duruusaa tahay masalan oo kale sheikhii baa wuxuu dhigayaa duruuso kala duwan saddex dersu iska dabageliya dersiga ugu horraynaya ka ugu mudani waa inuu ugu horreeyaa tafsiir hadduu dhigaayo waa inuu tafsiirka ugu horreeyaa xadiisku waa inuu ku xigaa xadiisku waa inuu ku xigaa hadduu xadiiskii carabiyo dhigaayo xadiisku waa inuu horeeyaa carabiyadu waa ina dambaysaa hmm. marka siday u kala muhiimsan yihiin waa in loo kala hormariya yani wuxuu tilmaamayaa habka yani markaa mudane fiican inay cayn kaa tahay wuxuu yidhi sheikhu raximah ullah wa awalu maa yabtadi'u bihi xifdu alqur'aani alcasiiz fa huwa ahamu alculuum wa awalu maa kii waxa uga horeeya yabtadi'u bihi uu ku bilaabanayo xifdulqur'aani alcasiiz qur'aanka sharafta leh inuu qaybo waa sifa kaashifa alcasiiz ixtiraas loogama jeedo walaasil fi lqayd ixtiraasun wayaqil ligayrihi ka kashfi tacliilin juhil waa sifa kaashifa qur'aanku dhammaan waa wada casiiz xifdiga qur'aanka sharafta leh qaybista la qaybaayo ayuu markaa ku bilaabanaya fa huwa ahamu alculuum cilmiyada isagaa ugu muhiimsan ugu muhiimad badan wa kaana asalafu laa yucallimuuna alxadiisa waalfiqha ila liman xafida alqur'aan waxaanay ahaan jireen salafku laa yucallimuuna qaaran barin alxadiisa xadiiskiiyo waalfiqha fiqhiga ila liman xafida alqur'aan mid qur'aanka qaybay mooyaane ku kale may bari jirin alqur'aan iyo alqur'aan labada waa la odhan karaa yacnii labaduba waa jaa'iz alcaamadaha waagii waxay odhan jireen qur-aan ha odhane qur'aan dheen ya xarakatu naqli baa lagu sameeyey hamsada ra'da loo raraayo dabeedna markaasaa hamsadii dhacda oo fasiix bale quraa'u sabcaha qaarkood baa akhriyey mawdic kastoo alqur'aan ay kaga soo aroortay qur'aanka gudihiisa qur'aan akhriyey alqur'aan aan hamsadaba akhrin marka qur'aannima loo akhriyey qur'aannimo ayaa loo akhriyey may bari jirin xadiidka iyo fiqiga ilaa liman xafida alqur'aan mid qur'aanka qaybay mooyaane wa xafidahu markuu qaybana falyaxdar min alishtigaali canhu bilxadiisi waalfiqhi wagayrihima ha ka digtoonaado min alishtigaali in lagaga mashquulo ma min lishtiqaali baa la odhanayaa mise mini lishtiqaali ayuhuma nuunka miyaa la hoos dhigaya mise waa reebista laysaga daynaya waa la kordhigaya ya waa la iska sukunin karaa baarak allah fiikum eh, min marka waxa weeye ali ka daba dhacdo sida qaalibkaa ah waa la kordhigaa maana sida fasiixa ee jamaahiirulcarab ugu hadleen laakiin lcarab waxa dhacday inay hoos dhigeen laakiin sida qur'aanka ugu timi waa kordhiga wa min annaasi man yaquulu aamanna billaahi waa yahay marka iltiqaa'u saakinaynki waxaa laga baxay fatxo ayaa laga baxay wa kaannahu labada kasre israacaya la karaahiyeystay mini in la mini labada kasre israacaya in la karaahiyeystay taasi waa masalada asalahaanteeda marka min alishtiqaali inaad tidhaahdo oo nuunka kor dhigto laamkana hoos dhigto kuu bannaan oo waxay noqonaysaa waxa weeye cadam alictidaad bilcaarid xarakada caaridka hadda inaanad xisaabsan oo tirsan xarakada caaridka ah alaslu an laa yuctada bilcaarid laamku waa reebana asaalatan kaanahu inuu reeban yahay imkana waxbaa ka soo qaadin hoosdhiga hadda lahoos dhigay marka iltiqaau saakinaynkii u xarake min alishtiqaali weji kale wuxuu yahay inaad tidhaahdo ictidaad bilcaarid xarakada caaridkan hadda tirsanaya ma reebana xaajo keensanaysaa inaan haddaba xarakeeyaa ma jirto meesha oo iltiqaau saakiniin hadda ma yaal ya mutaxarik iyo saakin baa kulma marka min lishtiqaali waa laba weji oo saa'iqa ah. falyaxdar ha ka digtoonaado min alishtiqaali inuu ku mashquulo canhu qur'aanka xaggiisa ka mashquulo bilxadiisi waalfiqhi xadiis iyo fiqi kaga mashquulo wahayrihima iyo xadiis iyo fiqi aan cilmiye aan ahayn inuu kaga mashquulo ha ka digtoonaado ishtiqaalan mashquulid yu'addii ilaa nisyaani shayin minhu keensanaya ama sababaya ama geyaysiinaya ilaa nisyaani shayin wax inuu ilaawo minhu qur'aanka ka mida aw tacriidihi ama geyaysiinaya inuu u bandhigo linisyaani ilowshi inuu u bandhigo sidaa sababayo keensanaya ha ka digtoonaado ishtiqaal caynkaa keensanaya ha ka digtoonaado wuxuu sheikhu inoo tilmaamaya raximahullah ardayga markuu cilmiga qaybaayo shay uu qaybo waxaa ugu fiican oo ugu horeeya qur'aanka ugu horreeya waayo qur'aanku waa ka mudan yahay cilmiyada kale waana aslulculuum cilmiyadoo dhan isaga u asala waana kalaamuullah kama warada fi alahar fadlu kalaami illaahi cala saa'iri alkalaami ka fadli illaahi calaa khalqih fadliga iyo mudnaanshaha hadalka ilaahay ka leeyahay hadallada kale waxay la mid tahay sida allah uga mudan yahay khalqigiisa ayaa hadalkiisuna hadallada kale uga mudan yahay marka qur'aankii maadaama uu yahay afdalu dikri afdalu cilmi aslu culuum kalaamu ullah isaga waa in lagu bilaabaa isaga waa in lagu bilaabaa waa ahamu lculum buu yidhi cilmiyada isagaa ugu muhiimsan xadiiskuna qur'aanku bayaaminayaa caddaynayaa xadiiskuna laba nooc buu ka kooban yaho waa sharci bayaani ah iyo sharci ibtidaa'i ah mm. mar shay qur'aanka lagu sheegu sii caddaynaya marna sharci cusub baa lagu sheegaya aan qur'aanka lagu sheegin ijmaalan loogu sheegin cumumaadka rasuulka in la ateeco un laga qaadanayo mooyaane salafku waxay ahaan jireen qaar aan marka ardayda xadiis iyo fiqi toonna u dhigin ilaa ay qur'aan ka xafidaan waxay weydiin jireen qur'aanka ma qaybta hadday yidhaahdaan haa markaasay axaadiista u warin jireen oo u sheegi jireen oo bari jireen hadday yidhahdaan maan qaybin waxay odhan jireen orod qur'aanka soo qayb orod qur'aanka soo qayb baodhan jireen xataa muxadisiinta waaweynee kibaartii saasay ahaayeen abu xaatim yo a'immada kaleba waxay amri jireen ubadkooda iyagoo marka axaadiistii nebiga aada u qaybay inay qur-aanka soo qaybaan markay qur-aanka soo qaybaan bay axaadiista u werin jireen waayahay taas waa qodobo waxay tilmaamaysaa sida muhimmadda ay u kala muhiimsan yihiin ibnu cuthaymiin baa mar masale la weydiiyey ku saabsan dadka qaarkood baa iyagaan qur'aankii qaybin waxyaalo kale qaybaya oo culuum kale qaybaya sheekhu waaba xanaaqayba ya haddayna qur-aanka qaymo waxaa kale qaymo ilahay uma barakeeye buui ya waaba ka cadhooday ba arrinkaas yacnii xifdiga wax kale la qaybaayo qur-aan la qaybin sheikhu waaba habaara kolley waa mala qadab bay kusoo baxday cadho waa yahay marka qur'aanka la qaybo dabadeed wa bacda xifdi alqur'aani yaxfadu min kulli fannin mukhtasara marka qur-aanka la qaybo dabadeed yaxfadu min kulli fannin mukhtasaran wuxuu ka qaybaya fanni kastaba mid kooban buu ka qaybaya ah, sheikh baa wuxuu yidhi qofka doonaya inuu caalim noqdo waajib waxaa ku ah inuu qur'aanka qaybo wuxuu ujeedaa waajibnimada mu'akad bay ku tahay buu uga jeedaa ma haddii adkur ma ibnu xasmi buu ahaa mise ibnu cabdilbar buu ahaa kale culammadaas qarniga shanaad caalim ka mid u ahaa labada mid inuu ahaa baan filaya waajibkana wuxuu uga jeedaa bimacnaa muta'akid buu ku tahay ayuu uga jeedaa wa bacda xifdi alqur'aani markuu qur'aanka qaybo dabadeed yaxfadu wuxuu qaybayaa min kulli fannin fanni kasta wuxuu ka qaybayaa mukhtasaran yani mid kooban buu ka qaybaya yani kitaab mukhtasaroo kooban mukhtasar maxaa la yidhahdaa maa qalla lafduhu wa kasura macnaah waa mid lafdigiisuna yar yahay macnihiisuna fara badan yahay wa yabda'u bilahami wuxuu ku bilaabayaa ka muhimmadda badan wa min ahamiha kuwa ugu muhimmadda badan waxaa ka mid a ah alxadiiu xadiidkiiyo walusuulu usuulkiiyo wanaxwu naxwaha uma albaaqi dabeedna waxaa ku sii xiga kuwa kale ee soo hadhay baa ku xiga uma yashtailu intaa dabeedna wuxuu ku mashquulayaa biistishraaxi maxfuudaati inuu sharxado maxfuudaadkiisa uu qaybay inuu sharxadu ku dadaalaya yacnii sharxooda inuu dalbo in loo sharxo wa yactamidu wuxuu cuskanayaa min ashuyuukhi xagga shuyuukhda wuxuu ka cuskanayaa fii kulli fannin fanni kastaba akmalahum ka ugu dhammaystiranka badan fi sifaati saabiqa sifooyinkii soo hormaray waa sifooyinkii lagu dooranayay cidda cilmiga laga qaadanayo toddoba sifaad soo aragtay sifaadka kuwa ugu kamaalka badan kuwa ugu dhammaystiranka badan ayaa markaa laga dooranaya wa kullamaa atqana mukhtasaran intaqala ilaa akbara minhu wa kullamaa atqana markastuu sugo itqaanku waa in la sugo oo markaa arrinkii lagu fara yaraysto si muxkamo adag laga dhigo ya in allaha yuxibu ida camila axadukum camalan an yutqinahu itqaanku waa ixkaam waa sugis iyo ku farayaraysan weeye wa kullamaa atqana markastuu sugo ku farayaraysto mukhtasaran kitaab mukhtasar oo si fiican uu barto intaqala wuxuu u guurayaa ilaa akbara minhu mid ka weyn ayuu u guurayaa yacni cilmiga si tadarruju ku wadaya mukhtasarkii si fiican markuu u lafaguro u barto oo u fahmo waa inuu jaranjarada raacaa maca almutaalacati almutqana taalacashada la sugay ee lagu fara yaraystay lala qabo waalgaayati baa idiin qoran sababku waxay tahay waalcinaayati addaa'ima muqadimada majmuuca nawowi walcinaayati bay ugu qoran tahay kitaabka laftiisana sharax uu ku saaran yahay cinaaya qoran iyo walcinaayati daa'ima iyo ilaalinta joogtadae almuxkamati la sugay iyo wa tacliiqi maa yaraahu min alnafaa'isi waalgharaa'ib iyo wa tacliiqi maa kii inuu markaa yacni tacliiqiyo oo ku dul qoro maa yaraahu wuxuu arko min annafaa'isi faa'iidooyin qaaliya ah iyo walgharaa'ibi waxyaalo markaa waxa weeye yacni markaa ghariib ah oo naadira yacni marka ah wa xalli lmushkilaat iyo waxyaalaha ishkaal kale in la xalliyo hadday ishkaaloo kale u yimaado yacni ishkaalkii in la xalliyo oo kale oo xalkiisa yacni markaa la sheego mima yaraahu mushkilaadkaasoo mima yaraahu inaad xalaysana ku bannaan ka mida waxyaaluhu arkaayo fi lmutaalacati mutaalacashada uu taalacanayo uu ku arkayo aw yasmacuhu ama uu maqlaayo min alustaadi mucallimka uu ka maqlayo mucallimka uu ka maqlayo walaa yaxtaqiranna yaanu xaqirin faa'idatan yaraaha faa'ida uu arkaayo yaanu xaqirin aw yasmacuhaa ama uu maqlaayo yaanu xaqirin fii ayi fannin kaanat fannigii kastaba ha ahaatee faa'iido u arkaayo ama maqlaayo yaanu xaqirin ee waa inuu faa'iidada ka faa'iidaystaa oo uu markaa qortaa bal yubaadiru ilaa kitaabatiha wuxuu ku dadaalayaa qorista uu qoraayo ayuu ku dadaalaya qorista uu qoraayo ayuu ku dadaalaya suma yuwaadibu calaa mutaalacati maa kataba dabeedna wuxuu joogtaynayaa calaa mutaalacati maa kii inuu taalacdo katabahu uu qoray ayuu ku dadaalaya sheekhu wuxuu inoo tilmaamaya raximah llah qur-aanka markuu qaybo dabadeed fanni kasta waa inuu ka qaybaa kitaab mukhtasara funuunta cilmiga fanni kastaba waxbaa laga qaybaa axaadiista kutubta koobkoobanba marka hore la qaybaa iyadoo arbacuuna nawowiya laga bilaabaayo bacda dalik cumdahay qaybi jireen culammadu bacdina waxay qaybaan buluuqulmaraamka laakiin ahlucilmi badan cumdatulaxkaamkay qaybi jireen inta caalim tarjamadiisa markaad aragto ay odhanayaan qur'aanku xafiday markuu yaraa dabeed arbacuuna nawawiyuu qaybay dabeedna cumduhu qaybay dabeedna markaa kutubo kale ay sheegayaan waxay waxaasuu qaybay ay sheegayaan waa badayin waayadii dambe culamada qaarkoodna buluqmaraamka waa qaybi jireen waa qaybi jireen funuunta haddaba kala duwan fanni walba waxbaa laga qaybaa hadday naxwo tahay hadday sarfi tahay hadday mustalax tahay hadday usuul fiqi tahay hadday balaaqo tahay hadday fiqi tahay xataa fiqiga waxay qaybi jireen kitaab bay qaybi jireen caadadoodu saasay ahayd waxaana fiican marka la qaybaayo kitaab markaa muctamad ah in la qaybaayo oo weliba makhduum ah oo loo shaqeeyey kitaabkaad aragtaba inaad iska qaybta ma aha kutubta qaarkood waa kutub makhduum ah oo loo shaqeeyo oo khidmo haysata khidmadaas waa maxay culammada sharaxday iyo xawaashida la saaray kitaab culammadu ictinaa ku sameeyeen oo intaasoo sharax leh intaasoo xaashiye leh iyo kitaab hal sharax leh dee isku mid maa ama sharax ba aan lahayn iminka waxaa jira xagga qiraa'aadka haddii la eego sabca alqira'at waxaa laga daba dhacay xifz alamaani lishaatibi waa kitaab makhduum ah shuruuxo fara badan leh ad baa lagu khidmeeyey waa makhduum ahlucilmiguna aad bay u qaybi jireen waxaa jira kitaab ka kooban oo ibnu maalik leeyihi kitaabka shaatibi waa kun iyo boqol iyo saddex iyo toddobaatan baan filayaa kitaabka ibnu malik sagaal boqolba ma gaadho waa siddeed boqol iyo dheeraad bayti haddana shaatibiyada ka masaa'il badan laakiin kalad weeye isaga in la qaybaa way kitaab makhduuma maaha kitaab culammadu ictinaa ku sameeyeen oo waxa weeye markaa la sharxay la xaashiyeeyey la ictinaa lagu sameeyey mutadaawal ah culammada dhexdooda ma aha dhowaan isagoo risaalaa waa la daabacay madbuuc weeye intii hore iska makhduud baabu ahaa laakiin laysa makduuman mid loo shaqeeyey ma aha kitaabkaas bahlumajara kitaabka la qaybaya waa inuu yahay kitaab makhduum ah oo culammadu u shaqeeyeen oo ictinaab badan lagu sameeyey wax kastoo la istishkaalo wax kastoo laga jawaabo yani waxa si fiican loo xalliyey ahlucilmiga agtooda mutadaawal ah kitaabka caynkaasa ayaa qaybis mudan laakiin kitaab markaa naadir ah ama culammada waxa sharxayba ay markaa aynaysaa u jirin ama markaa hal caalim laga yaabo inuu sharxay ya aan makhduum ahayno loo khidmayn fii awsaati ahli lcilmi aan mutadaawal ahayn waxaa ka fiican in la qaybo ka mutadaawalka in la yaqaan waa yahay waa inuu yahay markaa mid shaamila oo fannigii koobaya inuu yahay baa fiican inuu yahay mid shaamila yaxfadu min kulli fannin mukhtasara waa inuu wixii kale kaa kaafinaya bidaayatu talab markuu joogo qofkii inuu masaa'isha ku dabdiyo o kale waa samayn karaa wa taalib min atalaba waa dhici kartaa markuu bidaayatu talab joogo ajrumiga inuu qaybo waxay ka anfacaysaa istixdaarka markaysaa markaa intan uu dalabka ku jiro way ka anfacaysaa laakiin hadhow marka dambe ma anfacayso marka dambe nafci weyn uguma laha nafci weyn maxaa marka dambe u leh dee alfiyada bni maalik inuu qaybo inuu alfiyada ibnu maalik qayba waa kitaab jaamic ah oo makhduum ah oo loo shaqeeyey oo shuruux badan iyo xawaashi badanna leh jaamicna ah oo mawdicu kulminaya marka haddaad ajruumka sii qaybto waxaa usii qaybaysa min baab iliscaaf oo gargaarka degdeg ah ya dhakhaatiirta waaweyn intaan la helin maxaa la sameeyaa soo gargaar degdega ah uma baahna qofki ya marka ajruumka qaybistiisa waxay noqonaysaa min baab iliscaaf bay noqonaysa saasay noqonaysa laakiin hadhow muctamadka waxaa loo baahan yahay soo maaha dhakhtar weyn ya waa inaad markaa raadsataa sidii marka alfiyada aad u qaybi lahay waayahay marka fanni walba nooca mustalaxii baa mid laga qaybayaa labada alfiye mid ahaan waa inuu qaybaa ima alfiyatu suyuut wa ima alfiyatu alciraaqi labaduba waa makhduum laakiin qaybista culammadu waxay ku badnaan jirtay waagii hore alfiyada ciraaqi inta caalima la odhanaya alfiyada ciraaqi uu qaybay tira male ya laakiin kanna hadda makhduum buu noqday mucraaqu de waa ka horreeyo saasuu markaa waxa weeye saaxada uga horreeyey laakiin waa ka masaa'il badan yahay oo alfiyatu suyuuti baa ka masaa'il badan alfiyatu ciraaqi oo waxa uu yidhi ciraaqi waxa uu sheegay lix boqoloo bayd baan ku ururiyey afarta boqolee kalena waa ziyaado ya laakiin miisada uu leeyahay ciraaqi waxa weeyaan aqwaasha cidda lahayd inuu cayimayo halka suyuudi ashkhaastii u xadfay oo odhanaayo waa la yidhi sidan ama markaysaa uu sheegaayo oo sida la yidhi aan ciddii tidhi sheegayn laakiin isagu nadmiga gudihiisu ku cayimaya uu leeyahay fulaan baa yidhi hebel baa yidhi taas waa miise uu leeyahay oo dheeraadu uu leeyahay waayahay wuxuuna ugu bilaabayaa siday u kala muhiimsan yihiin waxaana ugu muhiimsan xadiiska iyo usuulkaiyo naxwaha xadiisku waa waxyi dee waa hadalkii rasuulka sala allahu aleyh wasalam marka waa muhim qur-aankana waa fasiraya oo caddaynaya usuulkuna istidlaalkii buu markaa ka qayb qaadanaya oo kitaabkiiyo sunnadaba fahamka la fahmaayo dee cilmu usuul buu u baahan yahy usuul ayuu qofku u baahan yahay si u fahmo kitaabkiiyo sunnada naxwuhuna waa lculuum baa la yidhahdaa waa sallaankii cilmiyada ya haddaad markaa sadxiga sare korayso guriga dabaqa ah ama guriga markaa waxa korkiisa haddaad korayso sallaan baad u baahan tahay jaranjaradii la raacayey waxay noqonaysaa cilmiga loo raacayey naxwu uma albaaqi ashyaadii kale waa ijmaali ma isku dara markuu qaybo wuxuu samaynayaa inuu dalbado in loo sharxo in loo caddeeyo waa si u fahmo waxa uu qaybsan yahay oo haddaanu sharxanoo waxa uu qaybsan yahay aanu garan waa ka mael ximaar yaxmil asfaara ayuu shabbahaya ayuu shabah ku yeelanaya yacni maalan oo kale naxwuu qaybsan yahay ma fahamsana waxay tahay qur-aanku sidiisay markaa mufiid u yahay oo dee qaybista la qaybaayo iyo akhrinta la akhrinayaaba waa cibaado marka isaga laguma shabihi karo lama odhan karo waa ka maali ximaar yaxmilu asfaara ah, lama odhan karo ya laakiin hadduu uh, kitaab naxwaa qaybo ama kitaab usuula qaybo oo aanu marka waxa weeye macnaha aanu garanaynba wax alle wuxuu ku saabsan yahay dee faa'iidada qaybistaasuu ka helaya maxay tahay qur-aanka in la qaybiyo in la akhriya maqsuudun lidaati a shay daatahaantiisa la rabo hadda ma aragta a shay fiican ya fadli baana ku jira waana maqsuudun lidaati maha maqsuudun lighayrihi keliya laakiin cilmiyadan eh, aalaadka ah ee culuum ulwasaa'il ah qaybista la qaybayaa waxay faa'iide ku leeyihiin dee in la garanayo oo lagu intifaacayo ibnu cuthaymiin wuxuu sheegay qiso ku saabsan nin qaybay kitaab weyn oo fiqi ah alfuruuc libni muflix ayuu qaybay waa kitaab weyn oo fiqi oo mujalladaad ah madhab madhabulxanaabili u qoran yahay laakiin madaahibta kalena waa sheegaya aqwaashooda korkuu ka qaybay macnaha uu koobsanayana ma garanayo waxaa loo bixiyey ximaaru lfuruuc ibnu cuthaymiin baa sheegaya waxaa loo bixiyey dameerkii kitaabka furuucda siiyey ardaydu markay masale isku qabtaan bay yidhaahdaan kutubtii de nawaadir bay ahaydoo way yarayd kutubtii waxaa la yidhahdaa maada qaala ibnu muflix fi lfuruuc fii baabi kada baabu baabulila marka baabka loo sheego baabka sardiya ha sii daayaan ha sii daayaan ya alle wuxuu ku saabsan isagu garan maayo ya marka waa inuu eh, maxfuudaadkiisa sharxadaa bimacnaa sharxeeda raadiyaa oo dalbadaa in loo sharxo oo macnahooda fahmaa wuxuuna cuskanayaa fanni kastaba shuyuukhda kuwa ugu kamaalka badan yacni sifaatkaas soo hormaray ee ugu aqoonto badan xagga diyaanada iyo xagga markaa cilmiga mid walba ila aakhirihi mar kastoo uu mukhtasar itqaaniyana wuxuu u guurayaa ka ka sii weyn yacni cilmiga waa jaranjaro jaranjaradaasu raacaya maaha qofku inuu kaga bilaabo halka xagga barashada markuu baranaayo kitaabka weyn inuu isidhahdo kaga bilow waa inuu kitaab mukhtasara oo marka hore bartaa akhristaa markuu kaa fahmo mid ka sarreeya wahaakada dabeedna mid kaleo ka sii sarreeya jaranjaradaasu raacaya markastuu mid ka sarreeya bartana kii horena waa u sii sugnaanayaa zawaa'id iyo fawaa'id dheeraadana waa helayaan masaa'il cusub buu ku soo darayaa ya masaa'il ijmaalsanayd buu tafaasiil sii gelinayaa masaa'il kale cusubna waa u idaafaynayaa ya mar walba cilmigu kororsanaya marka jaranjaradaa marka loo raaco cilmiga sidaasaa wax lagu baran karaa taasi waa muhim in cilmiga sidaas marka tadriijka lagu mar atadarruj baa la yidhaha tadarruj ya waa jaranjaradii qadar qadar loo raaco waxaa raacda intaas eh, ku darayaa eh, mutaalacasho waa inuu ku daraa oo cilmigii markaa taalacanayo shuruuxaadkii buu taalacanaya xawaashidii buu taalacanaya waxa loo akhriyo keliya maahe waa inuu sharxa eegaayo akhriyaa shuruux kala duwan waa inuu xawaashida sii taalacdaa waxaa la odhan jiray alxawaashi mukhakhulmutuun xawaashidu mukhakhulmutuun waa dhuuxyadii matniyada ishkaalada meesha lagu xaliyaa waa xawaashida ya sharax baa kitaabkii la saaraya sharaxiibaa xaashiye lasii saaraya xaashiyadu waa sharxu sharxin bay ka dhigan tahay isagaa marka kaasaa keenaya istishkaalka iyo waxa marka ku soo arooraya iyo waxa ku imanaya iyo waxa lagu ictiraadayo iyo waxa laga jawaabayo iyo sida lagu jamcinayo iyo hadalkiisan iyo hadalkana way iska hor imanayaan yani maxaa lagu xalinaya sidan baa lagu xalinaya ishkaalka noocaasa maxaa laga jawaabaya sida xawaashidu waxay u baahan yihiin in aada loo daalado fawaa'id aan shuruuxda laga helin baa xawaashida laga helaa ya alxawaashi mukhakh lmutuun mukhakh waa jamcu mukhin ayaa mukhakh la yidhi iyo cinaayo daa'ima mutaalacada waxay dadka qaarkood sameeyaan inay dee si aan muratab ahayn wax u taalacdaan laakiin sida fiican ya ay culammadu sheegeen yaanaan samayn bay aan idiin sheego sida fiican waxay yidhaahdeen culammadu waa in si murataba loo taalacdaa kitaabkaa lasoo bilaabayaa ta dhinacaa laga soo bilaabo ayaa marba waxa la calaamadsanaya meesha la maraya haddii la doono qalinbeesel baa lagu qorayaa balaqa taarikhdan waa lagu hees qoraya markii doona la doono laga masixi karaa ya haddii kalena waraqo yaroo lagu dhejin karaa jirta oo marka dambena ka fuqaya oo loogu talagalay kuwa noocaasoo kale ku dhegsanayaan waxa ay ku qori jireen culammadii hore balaqa meeshay marayaan balaqa halkaa waa gaadhay hadduu doono wuxuu ku hoos qorayaa taarikhda hadduu kitaabka leeyihi ya kun afar boqol iyo afar iyo afartankii bisha muxaram laba halkaasuu gaadhay sidaas awgooduu kitaabka dhammaynaya intaa dhexdeeda wuxuu ku dhex wadi karaa fawaa'idka cajabiya oo aadka ula dhaco qariibka ku ah ayuu wuxuu samaynayaa buug kale uu sito ayuu ku qorayaa masaladii khulaasadeedii iyo kitaabkay ku taallo iyo juska iyo bogga intaasuu qoraya fawaa'idkaana wuxuu u yeelaya arqaama hadduu doono faa'iidada koowaad ta saddexaad caynka yacni kitaabkii markuu dhammeeyo yacni in khulaaso ah oo kitaabka uu ka doortay oo uu kitaabka kala soo baxay ayaa markaa buuggan ugu taala wadamaarta kitaabkaa markuu dhammeeyo maalintuu dhammeeyu qoraya mid kalu sidii ku bilaabaya saasuu ku wadaya waxay sameeyaan eh, yani baaxisiinta qaarkood waxay sameeyaan kitaabka weyn ay dhammeeyeen fawaa'idka ka qoreen waaba daabacaanba fawaa'idka ka qoreen masalo kale wuxuu taalacday cala sabiil mihaal albidaaya walnihaaya ama wuxuu taalacday tafsiir lqurtubi ayuu min awalihi ila aakhiri taalacday fawaaidkii uu ka qoray waa waxa weeye gaar buu daabacaya ama wuxuu daalacday fatxulbaari fawaaidku kala soo baxay gaar buu markiisa u daabacaya hadda waxaan hayaa qurdubiga fawaa'id laga soo saaray oo la daabacay waxaan kale hayn jiray fatxulbaariga fawaa'id laga soo saaray oo la daabacay wakhti hore abaa la daabacay mashaayikhda qaarkoodna waxay sameeyaan fawaa'idda caynkaasa waxbay ka doordoortaan hadhow kutubaha kale ay taalacdeenna waxbay ka doortaan dabeedna faraa'id alfawaa'id yani fawaa'id qiimo badan oo mutaalacaadkiisii uu ka soo xushay waagii hore markuu talabka wuxuu taalacday uu ka soo ka qoray ayaaba laga yaabaa inuu kitaab ka dhigo sheekhda qaarkood waa leeyihin fawsaan iyo cuthaymiin iyo yacni fawaa'id noocaas waa la daabacay oo mutaalacaadkoodii ka timi waa yahay wuxuu samayn karaa dabeed waqtiyada markaa qaarkood buugga caynkaasee fawaa'idka uu ku qoray khulaasada ayuu iska taalacanayaa ku xasuusanaya isha marinayaa fawaa'iddaana dee waa ka faa'iidayaa xasuusadka waa xasuusanaya bacda zaman markuu haddana dib u eego fawaa'iddii waxaa laga yaabaa inuu qaarkood is yidhahdo niyo tan maxaad ka qoraysatan waa iska macluumaadka ka mid tihiin wax iska sahlan weeyaan dee fawaaidka qaarkood la yaabo wuxuu waagaa u qortay waxay noqonaysaa bimacnaa cilmigiisi taqadum baa ku yimi hadduu laakiin sidii ay cajiibka ula ahaayeen sidii ula yihiin waa inay dee in la qoro u baahan yihiin oo kale uu qabo ya weli bartiisii ku gaardiyaya ya bartiisii buu ku gaardiyaya ma fahamsan ya mm, waa yahay man buu odhan jiray sheekh albani wa tacliiqi ma yaraahu min alnafa'is walgharaa'ib wa xalli lmushkilaati mima yaraahu fi lmuطaalacati aw yasmachu min alustaadi iyo mushkilaadka in la xalliyo wuxuu ku arkaayo muطaalacada ku arkaayo amaba uu mucallimka ka maqlaayo maya dee waa muaalaca isagu naftiisa uu akhrisanayo weeye maya inuu ku dhawaaqaa fiican inuu ku dhawaaqo ayaa fiican oo markiisi marka waxaan aanu isha keliya ka eegin inuu akhriyo oo markaisaga ku dhawaaqa fiican oo weliba markuu akhrinayo hadduu laxniyo ku noqdo saxo si aanu laxni uga caada yeelin waa akhrinayaa haddii markaysaga meeshii uu laxni ugu dhawaaqo carabku kaga dhacay yaanu iska socon waa inuu noqdaa oo saxaa sida saxda u akhriyaa si uu uga caado yeesho laxniga inuu iska ilaaliyo uu sida saxda ugu dhawaaqo yaanu xaqirin faa'iido uu arkay ama maqlay fannigay doontaha ku saabsanaato ee ha u degdego inuu qoro dabeedna wuxuu joogtaynayaa yuwaadib bimacnaa wuxuu daa'imayaa joogtaynayaa daalacashada uu taalacanayo wuxuu qoray waa fawaa'iddaa u qortay iyo nafaa'istaa waa iska taalacanayaa marra bacda marra waqtiyada qaarkood wuxuu taalacanayaa waqtiya uu iska yara daallan yahay inuu isha iska marinaya ya ama cuntada ku yara sugayaan wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk